رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أيان كجرنا ولد وعن نعمان بن بشير radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahay la tusawinna waad sinaysaan sufuufakum safafyaalkiina macnaha safkaad toosinaysaan waayo ow la yukhaalifanna allaaha ama ilaah wuxuu khilaafayaa uu iska horkeenaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiina baynkooda muttafaqun calayhi wafii riwaaya limuslim werin kale oo muslima waxay ahayd ana rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yusawi midsina sufuufanaa safafyaalkeena aad buu u toosin jiray waa intaan salaada la xilamin xataa kaanamaa ilaa aadmeeda sidii inuu yusawi ku simay biha safkii alqibaaxa qoriga gamuunka gamuunka qorigiisa in lagu simay ayaad u malaysaa safkii oo suu u toosan yahay ilan qoriga gamuunku waa qori toosan oon qalqalooc lahayn kaasaad u malaysaa xataa intii ra-a uu arkay anna inagu qad caqalnaa inaan ka fahmay oo aan ka baranay anhu xaggiisa ilaa inaan xaggiisa ka baranay aad markaa u malaysay buu yidhi macnaha inaan fahmay ayuu rasuulku u qaatay ina fahmay macnaha uma kadib kharaja wuu soo baxay yowman maalin buu rasuulku soo baxay faqaama wuu istaagay xataa kaada ilaa uu sugay an yukabir inay kibaarto salaada xirto suu u toosin jiray u toosin jiray markii dambe wuxuu is waa fahmeyne iska dhaaf waxba hisanin wuxuu galay meeshii salaada lagu xiran lahaa salaadii ayuu sigay inay u xirto ama uu kibaarto nebiga xataa kaada ilaa uu sigay yukabiru inuu kibaartuu xirto fara'aa wuxuu arkay rajulan nin baadiyan uu soo baxsan yahay sadrigu xabadkiisa hal nin oo xabadkiisu bannaanka soo jiro ayuu rasuulku arkay min asafi safka xaggiisa ka soo baxsan faqaala wuxuu yidhi cibaadallah addoommadii ilaahayow latasayinna waad sinaysaan la latusayinna waad sinaysaan oo waad hagaajinaysaan oo waad toosinaysiin sufuufakum safafyaalkiina ow amase la yukhaalifanna allaahu ilaahay wuxuu khilaafayaa uu iska horkeenayaa bayna wujuuhikum wajiyaalkiina baynkooda wa bin caazibin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yiri kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatakhallalu mid ka dhex baxbaxa asafa safka min maaxiyatin ilaa maaxiya dhinac ilaa dhinac dhinacaanuu ka soo gala wuu tootoosinayu sina goosha kale haddana ka soo baxa safkii kaluu toosinayaa saasuu rasuulku ahaan jiray kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatahallalu mid ka dhexdhex baxaa wuu ka dhexdhex bixi jiray assafa safka min naaxiyatin ilaa naaxiyatin ilaa dhinaca kale yamsaxu wuxuu masaxayo suduurana xabadlaalkeena laabteenu saa u masaxayaa iyo wamanaakibanaa gardaheena asoo raba kii soo baxsanna inuu gadaal u noqdo kii kan gadaal jirana inuu horay u soo baxo wayaquulu wuxuu dhahayay laa takhtalifuu ha iskhilaafin oo safka ha qaloocinin fatahtalifa quluubukum oo ay hadhow quluubtiina iskhilaafto qalbiyaalkiina iskhilaafaya waa isnacaysan laba qofood kastoo salaada ku jiraa laga yaabaa in qalbigeedu isku fiicnayn taasaa dhici kartee safka ha wa kaana yaquulu rasuulku waxaa wuxuu ahaa mid yidhaahda ina allaha ilaahi iyo malaa'ikatahu malaa'igtiisada yusalluuna waxay u duceeyaanay u salliyaan calaa sufuufi alwali safafka hore rawaahu abuu daawud xadiiska xadiiskaa biisnaadin xasana ku wariyey wa can ibni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allaahi rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi aqiimuu ooga oo toosiya assufuufa safafiyaalka safafiyaalka simid oo waxaadu isku dhajiya oo isla ekeeya bayna almanaakili gardaha gardihiina baynkoodana isku dhajiya wasubuu ooda alkhalala daldaloolka isku dhaga macnaha waliinuu u jilicsanaada biaydii khawaanikum walaalihiin gacmahooda walaalihiin gacmahooda u dabacsanaadoo dadka safka sinaaya gadaal u bax haddii lagu dhahaa is adkaynin u bax horay u soo bax haddii lagu dheo ha is adkaynin oo u ijilicsanaadoo u jilacsanaada biaydii khiyaanikum walaalihin gacmahooda walaa tadaru hauga tegina furujaatin meelo furfuran furasho iyo furujaad iyo daldalool ha uga tegina lishaytaani shaytaanka waayo meesha laba qofood u dhaxaysa hadday kala sigsan yihiin shaytaankaa soo galan marka shaydaanka daloolka uga teginaya man wasala qofkii xiriiriya safan saf saftanna qof wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri aqiimu sufuufa safafyaalka toosiya ooga oosana safafyaalka waxaadi ekeeya oo isku sina bayna almanaakibi garbaha wasubuu xira oo shira alkhalala meelaha furfuran laba qofood kasta inta u dhaxaysa kala fogaashaha ka dhaafee isku dhawaada yaamiinuu u jilicsanaada biaydii khawaanikum walaalihiin gacmahooda kuwa safka simayee horay u bax gadaal u soo noqo idindhahaaya ha iska madax adkaynina ee markaa u jilicsanaada walaa tadaru hoga tegina furajaatin meelo daldaloolo ah lishaytaani shayaanka meel daldalool ahoo furfuran shaytaan ha uga tegina waman qataca qofkiiwaman wasala qofkii xiriiriya safan saf wasalahu allaahu ilaahay ha xiriiriyo ama allah xiriiriya waman qaaca safan qofkii saf gooyana qatacahu allaahu ilaahay ha gooyo ilaahay waa gooye rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix biisnaadin saxiix ayuu markaa ku wariyey wacan anas ibni maalikin radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rusuu isku fajiya sufuufakum safiyaalkiinna wa qaaribuu isu fataweeya oo isku dawaada macnaha safyaalkiina isku dajiya oo isku dhaweeya baynaha safafka baynkooda waxaaduu simad bilacnaaqi qooraha buqunyihiina taana sima oo ekeeya fawalladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirteen inii anigu la araa waan arkayaa ashayaana shaytaankii oo yadkhulu gelahaya calaa yadkhulu gelgelahaya min khalali safi safka dhexdhexyaalkiisa ka annaha aada mooda sidii alxadafu waxaro yaryar oo kale asagoo ah asagoo waxaro yaryar u eg ayaan u jeedaa weliba midka yaman ku dhaqnaa ayaan u jeedaa oo safka sii dhexdhexgelahaya ayuu dhay nebiga sal alla calayh wasalam ana rasuul allahi qaal rusuu isku dhejiya sufuufakum safafyaalkiina wa qaariduu baynaha baynkeedana isku dhoweeya wahaaduu acnaaqi ooraha iyo luqumahana sina oo toosiya fa fawalladii nafsii macbuudka nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee innii anigu la ara shaytaan shaytaankiibaan arkaya oon u jeedaa yadkhulu galgalahaya min khalali safi safka meelihiisa furfuran laba qofeed oo kasta sababta safka isugu ejiya la leeyahay shaytaankiibaa ku dhex ciyaaraya ayuuna soo kala dhexdhexgelayaa ka annahaa sidii asagoo aad moodo ayaan arkayaa alxadafu xadiidun saxiix rawaahu abuu daawuud biisnaadi calaa shardi muslim alxadafu bilxaa'i lmuhmina waa xa la bidcatiray wadaali lmucjamati daal la bidcayaa la akhriyaa maftuuxatayn la qala korkordhigayo la fadxiyey uma faa'i kadibna faa wahiya hanamu suud waa ariga madmadow siqaarun oo yaryar oo takuunu bilyamani yaman ahaada yaman ariga joogee yaryar ka ah oo madmadow iyo markaa u malaysaa wacanhu ana rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam qaal wuxuu yihi atimu saf safkataan yaala oo dhammaystira almuqadam ee horeeya safka muqadam ka ah uma aladii yaliihi ka ku-xiga haddana famaa kaana wixii min annaqsi nusqaan ahaanayaa falyakun fi safi almuwakhari safka dambe ha ahaado safka hore oo aan buuxsanin ku labaad yaan la bilaabin ku labaad oo aan buuxsanin ku saddexaad yaan la bilaabin haddii wax musqaangalahaya safka u dambeeya ha noqdo safkii koowaad oo qadyo ahaa maanta kii labaad la bilaabaa kii labaad aan la dhammaystirin baa kii saddexaad haddana ii jiraa taasaa markaa la diidayaa oo waxaa la leeyahay safafka koowaad dhammaystira kuwa ku xiga buuxiya haddii wax nuqsaan garahaya famaa kaana min naqsin wixii nusqaan ahaanayana falyakun fi safi almu'akhari safka dambe ha noqdo rawaahu abu daawud biisnaadin xasan wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay iyo malaaikatahu malaa'igtiisada yusalluuna waxay u duceeyaan oo ay u duceeyaan macnaha calaa mayaami sufuufi safafyaalka qaydaha midigta jira rawahu abu daawuud biisnaadin calaa sharti muslim wa fiihi rajul baa ku jira laakiin mukhtalifun mukhtalif ahoo laysku khilaafsan yahay fii tawfiiqihi tawfiiqintiisa xadiidka nin baa ku jira inuu fiqo yahay oo lagu kalsoon yahay iyo in kale culimmadu isku hayaan wacanilbara can qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa sallaynaa markaan tukanayno khalfa rasuulillaahi rasuulka alla gadaashiisa axbadna igtiisa ahaano inaan dhankiisa midigta ahaano oo yuqbilu calaynaa uu nagu soo qaabilo nagu soo jeediyo marka salaadda laga baxo biwajhi wajigiisa iyo rasuulku mar allaala marka salaada uu ka baxo saa intuu isku soo wareejiyo yuu dhinaca midigtaa afkiisa aadu aadin jiray marka waxay ku kala tartami jireen dhinaca midigta ah si nebiga wejigiisa uu u soo qaabilo fa samictu waxaan maqlay yaquul asagoo dhahaya rabbi inii cadaabaka rabbow cadaabkaaga iga kori yowma tubcafu maalintaas soo bixinayso aw tajmacu cibaadaka ama aada soo kulminaysa addoommadaada wa shaku rabbi qinii cadaabaka ilaahu cadaabkaaga iga kori yowma tubcafu cibaadaka ama yowma tajmacu cibaadaka maalinta aad addoommadaada soo ururinayso rawahu muslim baa xadiid ka wariyey wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi wasitu liimaan iimaanka dhexdhexeeya wasuddu alkhalala khalalkana ooga meelaha furfuran rawaahu abu daawuud laakiin waa sanad daciif ah oo wuxuu tilmaamayaa iimaanka dhexda geeya oo mar allaala marka la tukanayo iimaanku waa inuu bartamaha ahaadaa wasitu aliimaan imaamka dhexdhexeeya oo bartamaha istaajiya meelaha xirxiranna meelaha furfuranna qooda oo markaa xira baabu fadli sunani raatiba sunooyinka raatibadaa fadliga ay leyn buu baab u yahay maca alfaraa'id ee faraaisha la socdaa sunooyin waxaa jira suno raatibo la yidhaahdo oo salaadaha waajibka dabayaala ama horyaala iyo bayaani in cadayn la cadeeyo aqalihaa inta u yar wa akmalihaa iyo wamaa baynahumaa inta ugu kaamilsan inta ugu yar iyo inta dhexdhexaadka ah can ummi lmu'miniin umu xabiida ramlata binti abi sufyaan radia allaahu canhuma qaalad waxay tiri samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya maa min cabdin addoon ma jiro muslimin ee muslim ah yusallii u tukada lilaahi tacaala allaha sarreeye dartii kulla yowmin maalin walba intay casharata ragca laba-iyo toban rakacadood tatawucan oo sunno ah hayr waajib ahayn ilaa hadduu jiro addoon mu'min ah ilaah subxaana watacaala dartii u tukaday maalin walba laba-iyo toban rakacadood oo sunno ah bana allah alla wuxuu ugu dhisaa lahu kaa baytan guri ljannati jannada dhexdeeda guri baa jannada loogu dhex dhisaa aw amase wuxuu yidhi ilaa buniya lahu baytun fi ljanna ilaa buniya waa la dhisay lahu asaga baytun fi ljanna rawaahu muslim laba iyo toban rakacadood oo sunno ah waan shanta waajibka ku jirin can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi sallaytu maca rasuulillaahi rasuulka nin idiisaan la tukaday rakcatayni laba rakcadood qabla aduhr duhurka hortii ah wa rakcatayni bacdaha laba rakcadood oo ka dambaysa waa afar wa rakcatayni bacda aljumca laba rakcadood oo jumcada ka dambaysa iyo wa rakcatayni bacda almaqribi maqribkoo laba rakcadood ka dambaysa iyo wa rakcatayn bacda alcishaa'i cishaa'iga kadib oo laba rakca ah muttafaqun calayhi laba rakacoo cisho ah ka dambaysaa iyo laba maqribka ka dambaysa waa afar laba jumcaha ka dambaysa ama hanoo dambaysa jumcahee ee laba rakacadood oo duhurka ka horeysa waa lix laba rakacadood oo duhurka ka dambaysa waa sideed waa sideed laba rakacadood baa jirto salaada subax ka horaysaa waa toban riwaayadaha qaarkood salaada duur horteeda afar bay tilmaameen labana way ka dambaysaa idan laba iyo toban rakacadood oo sunno ah oo aan waajib ahayn qofkii tukada maalin walba ilahay gurigii jannada ugu dhisaa subxaana wa tacaala wa wacan cabdillahi bni mugafal qaala qaala rasuulu ullah bayna kulli aadaanayn laba aadaan kasta inta u dhaxaysa salaatu salaad baa ahaatay bayna kulli aadaanin salaa bayna kulli aadaanin saddex mar buu ku celiyey qaala fi alhaalita markii saddexaadna wuxuu yidhi liman shaaa waa cidda buunta waa qofkii raba mar kasta oo la adimo oo la adimo inta aan la aqnin laba rakacdo baa ka horaysa muttafaqun calayhi almuraadu bilaadaamayn alaadaana waaliqaama loola jeedaa laba aadaan inta u dhaxaysa ma aha laba aadaan oo salaad salaad ahee waxaa laga wadaa aadaanka iyo aqimitaanka inta u dhaxaysa salaad baa ahaatay baabu ta'kiid adkayn la adkeeyo baabkeedii wa rakcatay sunnati subx sunnada subaxa ah labada ragcadood ee salaada subax ka horaysa adkayn la adkeeyo can caishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar rakacadood oo qabla duhri duhurka horteeda ah wa rakacatayni laba rakacadoodoo qabla alghadaati aroorta horteeda ah hadaadka waa salaada subax salaada arooriyeed laba rakacadood oo ka horaysa rawaahu albukhaariyu wa canhaa qaalad waxay tiri lam yakun shay shay ma jirin lam yakun ma ahayn annabiyu nabiga sal allah calayh wasalam calaa shay-in shay dushii oo min annawaafili sunnooyinka ka mid ah ashadda uu kaga darnaa tacaahudan ilaalinta nabiga ma jirin shay uu kaga ilaalin badnaa xaggiisa minhu xaggii calaa rakcatay alfajri labada rakacadood oo salaada subax ka horaysa muttafaqun calayhi aad iyo aad ayuu u ilaalin jiray wou tukan jiray xataa maalintii intay hurdadu la tagtay asagii saxaabada qoraxda kulaelkeedii ay ku tooseen yuu tukaday nebiga sala allahu calayh wasalam wa canha waa caaisho can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala rakcatay alfajri labada rakacadood oo subaxa ka horaysa khayrun min addunya wamaa fiiha rawahu muslim adduunka iyo waxa dul saaranba laba rakacdood baa ka fadli badan kana khayr badan kana fiican adduunka iyo waxa dul saaran wa fii riwaaya lahuna riwaayad kale waxay ahayd axabu ilaya waa mid laygu kay jecel badan yahay min addunyaa jamiican adduunka oo dhan labadaa rakcadod baan ka jeclahay adduunkaoo dhanba wa can abii cabdullaahi waa bilaal ibnu rabaaxe waa muadinu rasuuliillaahi rasuulka alle mu'adinkiisii buu ahaaye annahu ataa rasuula allah rasuulkii alluu u yimid liyu'adinahu suu u soo ogeysiiyo bisalaati alghadaati salaadii subxeed bisalaati alghadaad inuu soo ogeysiiyo ayuu u soo baxay albaabka gar markuu isdhahayeyna fashaqalat waxaa mashquulisay caaishatu caaisha bilaalan bilaal ayay waxay ku mashquulisay fashaqalat caaishatu bilaal biamrin arrin bay ku mashquulisay sa'alatu canhu xaggiisay weydiisay xataa asbaxa jiddan ilaa uu xoog u waabariistay faqaama bilaal bilaal baa istaagay faadanahu bisalaati salaadii buu aadaamay wa taabaca aadaanahu aadaankiisiibaa israacraacay falam yakhruj rasuuluullah rasuulkuna ma u soo bixin oo wuu ka soo daahay falamaa kharaja markuu soo baxay rasuulka sallaa binnaasi dadkana uu tujiyey fa akhbarahu wuxuu u sheegay falamaa goortii kharaja uu soo baxay nebiga sallaa binnaasi suu dadka u dujiyo fa akhbaruu wuxuu u sheegay anna caaishata caaisha shaqalatu inay ku mashquulisay biamrin oo sa'alatu canhu xaggiisa ay weydiisay xataa asbaxa jiddan ilaa uu xoog u waabariistay wainahu asaguna abtaa calayhi inuu ka soo daahay bilkhuruuji soo bixitaankii faqaala yacnii waxa nabigaa loola jeedaa wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa rakactu mid tukanayay rakcatay alfajri labadii rakacadood ee subaxa ayaan tukanaayay fa qaala bilaal wuxuu wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulkii allow innaka asbaxta jiddan sayd u tukanaysay xoog baad u waaberiysatay waagu xoog buu u baryay qaala wuxuu dhahay nebiga low asbaxtu haddaan u waaberiisan lahaa akara mimaa asbaxtu intaan hadda waabaraystay in ka badan la rakactuhumaa waan tukan lahaa waaxsantuhumaa waan qurxin lahaa waajmaltuhumaa ajmaltuhumaa waana jamaalayn lahaa waaxsantuha axsantuhaa waan fiicnayn lahaa waajmaltuha waan qurxin lahaa haddii saa si aan ka daran xataa u waabaraysan lahaa kama aanan tageen rawaahu abu daawuud biisnaadin xasanu markaa ku wariyey marka labada rakacadood ee sunno ee subaxa ka horeeya waa laba rakacadoodoo aad yu aada u muhiim ah looma baahanyo mar walba in la ta'kiidiyo la xoojiyo la ilaaliyo khayrun min addunya wama fiiha labada rakacadood ee subaxa ka horaysa ayaaba ka khayr badan adduun iyo waxa dul saaran waxayna geli doonaa laba rakacadood ee fajarka la tukayo wixii lagu akhrin lahaa iyo in la khafiifiyo yayla xoojinaya la dheeraanay waa laba rakacadood oo khafiif ah baabu takhfiif rakcatay lfajr laba rakcad oo subaxa ka horeeya oo si khafiifa loo tukado maxaa lagu akhrinayaa labada rakacadood faatixada kadib wayna casharada noo soo socda haddii rabbi idmo ilahay xalka baxay raxima xaqana waa fajiyo labadaa ragcadoodna waa laga laasameeyo ilahay xalkana leenaya labadaa ragcadood in laga dhigo laba ragcadood oo aan ka jeclaano adduunka iyo naartiihela waxa dul saaranba allahuma ciiniin allahuma ciiniin wabillahi towfiiq